إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu allaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wasidna cilman alxamdu lilahi calaa kulli xaal uma amaa bacdu waa aayadda sideed iyo konton baynu ka bilaabaynaa ka mida suurat lanfaal waaya waa suuratu bader oo aynu soo aragnay muuqaalka cajiibka leh iyo sida ay suuraddu u saafayso ama u faahfaahinayso dagaalka isaga ah cibrooyinka iyo casharada ku jira dad halka uu kala taagnaa safka ilaaha iyo safka shaydaanka tilmaamihiibaa ilaahay uu ku dhex jiray uu siinaya dadka awliyadiisa ah ilaahay wuxuu uhi waimaa takhaafanna haddii aad ka cabsato min qawmin khiyaana qolo khiyaano kaaga timaada haddaad ka warwarto fambid ilayhim waxaad iyaga u tuurtaa cahdigooda iyo ballantooda u tuur calaa sawaa idinkoo isku sii ogsoon inna allaha ilaahay laa yuxibu ma jecla alkhaa'iniin kuwa wax khiyaamaynaya waxba ha khiyaamayn walaa yaxsabanayay malaynin aladiina kafaruu kuwii gaaloobay sabaquu inay ilaahay ka fakanayaan ka baxsanayaan innahum laa yucjizuun ilaahay ma cajsi gelinayaan sinaba ugama nuuxsan karaan ugama firdhan karaan wa aciduu lahum gaalada waxaa u diyaarsataan ma stadactum wixii aad karteenoo min quwatin awooda awood kasta wa min ribaadi alkhayl wa min ribaadi alkhayli iyo fardaha carbintooda turhibuuna bihi idinkaoo ku cabsi gelinaya arrintaa caduw allah ilaahay cadowgiisa oo kaafira iyo wa caduwakum idinkaba cadowgiinna oo kaafira wa aakhariina min duunihim kuwa kale oon iyaga ahaynna min duunihim ka sokeeyana waa ku cabsi gelinaysaan awoodda ah laa taclamuunahum kuwaa garan maysaanoo ma ogidini allahu yaclamuhum ilaahaybaa ogsoon oo idin tilmaamaya wamaa tunfiquu min shayin fii sabiili waxallo wixii aa ah ku bixisaan jihaadka yuwafa ilaykum waa laydiin dhammaystirayaa wa antum laa tudlamuun iyadoo aan waxba laydinka dulmiyayn oo laydinka goosanayn waaya aadaabtii jihaadka ayaa ilahay ummadda halkan uu tilmaamayaa aadaabtaa waxaa ka mid a ah cadamulkhiyaana in aan la iskhiyaamay oo dadka muslimiinta dhexdoodana khiyaama aanay ka dhacin gaalada laftigoodana aan la khiyaamaynin oo qofka muslimka ahi waa qof mustaqiyad leh shakhsiyad buu leeyahay waa qof meel lagu soo hagaaga leh waa qofku xisaabtan leh waa qof go'aan leh weeye qofka muslimka ahi haddii ballan uu la qorto bani aadamka sida ta ilaahay u fulinaya unbuu taa bani aadamkana u fulinayo weliba ta ummadaha shisheeya safaad maleh waayo qofka muslimkaah waa miaale waa tusaale wanaagsan weye tusaale fiican weye qofka muslimkaa sidiisaba wixii sifooyinaha xunxun ee liita wuu ka dheeryahay si dadka gaalada ahi ay ugu soo hirtaan oo ay u ammaanaan oo islaamka muuqaalkiisii qofka looga dhexarkaabaa la doonaya sidaa daraaddeed qofkan munaafiqa ahi waxyaabaha had iyo jeer islaamku aad loogu ceebeeyo ciqaabka badan u yeesho waxa weye islaamkiibuu tusaale xun u yahay macnaha waa miaal sayi tusaale xun wey oo isagii dhanna ka ashahaadanayuu ah dhanna gaalkii kala socdaa wuu lababoglaynayaa sidaa daraadeed tusaalaha xun uu yahay daraaddeed waxaasoo ciqaaba ku yeesha marka had iyo dadkan intay islaam sheeganayaan haddana sifooyinkii wanaagsanaa ee islaamku ka doonayay laleeyahay ka gaalka abaa ka muslimka ahi maleh waa ceeb weyn weeye qofka muslimkaah waa qof ammaanada ilaaliya siday nebi maxamed kaga soo warramayna caleyhi salaatu wasalaam habeen kii dhawayto gaaladii uu ka sii qaxayay ammaanooyinkii u hayay cali buu ku reebuu yidhi waar caliya u qaybi reer maka wixii aan u hayay qofka muslimkaahi waa qof runla'a ah, beenle maaha qofka muslimkaahi qof khiyaanole maaha qof khaa'ina maaha oo gaalkana lama ogola in la khiyaameeyo muslimkana lama ogola innagana waa adiga arko dadkeenna iyagoo dollar doonaya been lagu dhoofayaayo been baa wax laga qaadaya waa la khiyaamaynayaayo marbaa qisay ii sheegeen cajiibahoo nin gaalada ka mida ah kuwan interviewgaya wax la yeesha umuurta <clears throat> ijtimaaciga qaxwahaasi siiyaan dadka meesha jooga qaxoontiga ayaa gabadh xijaaban baa u timid ninkeediibay separate bay ku kala jiraan macnaha waa kala soocan yihiinoo isda meel buu degaayenmeel marka saasay wax ku qaataanoo qaxwaha lagu kordhistaa inta yar la qaadanayo ninkaagimeeyo dee ma jiro ma joogo yaa ilmahan kaa dhalo waa saaxiib wixii dee ay jireen ducufka ahaa kolkaasuu yidhi saaxiibka waan ogolahay in waan ogahay inaan diintiinnu ogolayn marka xijaabka kaa muuqda iyo waxaad sheegaysa waa kala laba buul xijaabka kaa muuqdaa wuxuu sheegayaa inaad run sheegto laakiin nasiib dara been baad sheegaysa anna waan diintiinu inaanan saaxiib ogolayn aad khiyaamaynayso inaad khiyaamaynaysaa baan ogahay bui waanaad xijaabantay <laughs> islaan yaan xijaabani khiyaamada yadaad usoo agoogatay buu leeyahy kii gaalka marka waa nasiib daro adiga arkayoo dee waxaasoo isxambaari waxaa lagu tegayaa qofkii magacaanu lahayn been uu sheegayo mararka qaarkood waxay gaadhayba in dad walaala'ayntoo la isu arooso oo xaflad loo sameeyo iyagoo keega afka isu gelinaya nin iyo xaaskiiska dhigaya la sawiro safaaradda sidaa lagu tusoo la idhaahdo ninkii daa xaaskiisii buu soo kaxeeya waatan waa walaashi marka runtii khiyaanadu wax lagu ceesho maaha waa wax xaaraana weeye gaalna lama khiyaamayn kara islaam lama khiyaamaynayo ballanta xataa iifaau lcahdi xataa maca alcaduw cadowgii xabadu inaga dhexdhacays ayaa layuu ilaahay leeya haddii aad inay ku khiyaamaynayaan ka cabsato fambid ilayhim calaa sawa cahdigooda u tuur calaa sawaain idinkoo u siman oo adigu aanad uga dhowayn ballanta war imakaba ma maqlaysaa na laguma hadleeya ballantii inoo dagaal adiguna ogow sidaan aniguba u ogahay calaa sawaainta waa taa wey dhaqankaasuu ku tababaray nebi maxamed asxaabtiisa calayhi salaatu wasalaam isaga oo romanka nimankii laodhan jiray reer ruum mucaawiya weeraraya wakhtigii dadka muslimiinta u madax ahaa ayaa wuxuu doonay inuu ku dhowaado eh, ballan baa la lahaa ballan wakhtigii ballantu ay go'ayse ay soo dhammaanaysa ayaa wuxuu doonay intuu ku siqo siqo siqu ku dhawaado maalinta ay ballantu dhammaato maalinta ku xigtay inuu hoosta u geliyo marka macnaheedu waxa weeye halkii lagu ogaa ayuu ka soo dhowaanayaa maalintii way dhammaatay laakiin maxaa isbedelay halkii lagu ogaa maalaan ahayn ayuu weerar ka qaadaya sidaa daraaddeed ba waxaa ka daba yimi nin dadisu ay maaragtay weyn tahay camrubu camasa asxaabigii la odhan jiray wuxuu leeyahy allahu akbar allahu akbar war khiyaama ma jirta mucaawiyow waar haddaad doonaysa nimankii inaynu weerarno noqo halkii hore aynu deganayn nagu celi colkii sidii baa dib loogu celiyey warwaa khiyaamay noqonaysaa nimankani meel bay nagu ogaayeen ballantu halkaa ha ku dhammaato halkaynu ku balanay halkaa ay markay dhammaateen halkaa kasoo weerargelayna waxaynu isqarinayna waa ismuujinayna waxaa halkaa ka muuqanaya gaal iyo khiyaama ma kala dhammaadaan halkan ilaahay khiyaamu sheegay aayad dambe labiyo lixdana wain yuriiduu an yakhdacuuka fa ina xasbaka allah hadday khidac kula doonaan halkana khiyaamo shaqadoodu waa noocaa waa wakhtiga aynu joognaa waa wakhti suldaaradu badan tahay weliba awooddii midowda soofiyetiya ay ku isticmaali jireen reer galbeedkubaa la tilmaamaa inay imminka muslimka iyo dhaqdhaqaaqyadiisa ku jeheeyeen alla wixii mukhaabaraad iyo wixii dhaqaale ku bixi jiray marka kaydka iyo shirqoolka aad buu u badan yahay sidaa darteed baa noocnooc iyagoo ah bay howlgelayaan mararka qaarkood iyagoo gadh leh oo guntiga gaabsaday oo wax ahriyaya ayaa ku dhex dadka jihaadka u dhaqdhaqaaqa dabeedna ninkii kan shirka la galayuunbaa taqaariirtiiyo warbixintana ka diyaarinaya shirkana wuu kula jiraa hadhow markay dabadda u baxaana isagunbaa diyaaradda kusoo hogaaminaya marka khiyaamada iyo kaydka wakhtigan meelo aad u badan buu ka gaadhay caalamul islaami sida ay udhex yihiin iyo macluumaadka heerka ay ka taagan yihiin waa wax aad iyo aad dadkuna loo baahan yahay dee inaanay haafiliin noqonine ay ku xisaabtamaan khiyaamadan noocnooca ah. ilahay uga digaya dadka in allaha laa yuxibu lkhaainiin saas wey halkaasuu ka taagay ilahay khaain ma jecla inaguna ma jeclin asalkeedaba wuxuu ilaahay diiday maxaad ku jeclaa soo halaagsami mayse khaain khaain walaa takun lilkhaainiina khasiima ilahay wuxuu leeyahay khaain ha jeclaani anigu ma jecliye khaain ha u doodin waan diiday qofku hadduu muslim khiyaamaynayo ama gaal khiyaamaynayo ama dacwad khiyaamo ah ku doodayo adugu looyar ha u noqonin adigu xigtanimaha ku garabsiinin inta odhan waa la waxa haddana halkan ilaahay uu ku xusay isagoo kuwa gaalada ah ka warramaya awood kasta ha lahaadee kasta ha isticmaaleen gacanta ilaahay ku jiraan walaa yaxsabanna aladiina kafaruu sabaquu inay fakadeen yay moodin innahum laa yucjizuun ilaahay ma cajis gelinayaan ilaahay kama baxsanayaan ilaahay maalintu doono inuu qabto isagunbaa xaliimahoodee u dulqaatee maalintan dhanna uma dhaqaaqi karayaan taa ku bushaarayso ilaahaa iyaga gacanta ku haya aduguna ku tiirso ummadda islaamka waxa ilaahay uu farayaa dee kol haddii dagaal lagu jiro oo adduunyadu sideedaba dee isriixriixa tadaafuc caa'id oo xaq iyo baadilku legdanka ay ku jiraan ehm, dee in dadku ay diyaargarowgooda yeeshaan ama dagaal ha ku jireen ama yaanay ku jirin dadka muslimka ahi waa inay noqdaan dad aqwiye ah ilaahay baana sidaa faray subxaana wa tacaala inay quwadaa yeeshaan ee ilaahay farayana sharaftooda iyo cisigoodaa ku jira markaasaa ilahay uhi waaciduu lahu mastatactu wax alla waxaa kartaan maa eraygaas wuxuu tilmaamayaa cumuum wax walba waa mawsuulaadkii mushtaraga wax kasta oo karaysaan oo awooda min quwa macnaa casri waliba quwad buu u bariga quwaddu waxay ahayd min ribaad ilkhayl dee farda la carbiyo ribaadku farda la xidho la carbiyo oo tiknikada berigaa xisaabsanaa oo lagu dagaalgalayo nabiguna calayhi salaatu wasalaam ummadda taasuu ku dhiiri gelinaya inay fardaha tadmiir ku sameeyaan oo ah, waa fursaan mudamara la oo faraskaasi uu noqdo mid jabsan oo dagaalka wax ka tari karaya min quwa maadaama ilaahay uu yidhi quwadaasi had walba waa tii shaqaynaysa uun quwadu marba marxalad bay soo maraysa gaadiidkii cirka iyo kuwii dhulka iyo hubkii tirada dheeraa iyo intoo dhanba wax dadku uu isugu faano dhammaantii inay islaamku hormuud ku noqdaan hormuud inay ku noqdaan tan ilaahay uu faraya dadka waa ay gaaladu doonayaanee muslimka u diidan yihiin annaga ayaana lagu aamini karaabay taagan yihiin hubkaa waaweyn iyo quwaddaa idinka idinkale idinkuma aamini karayo halkaasay xaggaasay ka soo wareegeen dhinacay ka soo wareegeen waxa weeye idinku ma xejin karaysaana wuu idinka baxsanaya hadda cidda keliya ee uu ka baxsadayna waa gaalada weeye nimankii maraykan marka jabaan ku rideen cidda keliyaha ummad meel iskaga degan ku isticmaasho waa iyaga ee ilaa hadda ka fakado ummad ku baabi'iyo ummadihii kale gacanta ku haya waxba aanay ka baxsanin waxalel laguguma aaminayo macnaheedu taa waxaas weeyaan anigaa lahaanaya adugu ha lahaanin anigaa odhanaya ha odhanin anaa go'aaminaya adugu ha go'aaminin dee taa waa nacas weeye caqli iyo sharciba min quwa lidaalik ba had iyo jeer awoodahaas noocaasa dadka barta caalamka way u tirsan yihiin xataa kuwa midhikal ahaan u barta ee aan hub caskariya u baraninba ayaa u tirsan oo ay dabagal ku hayaan waxaa la tilmaamaa ciraaq khubaradii hubkaa yaqaanay in dabagal lagu sameeyey mid loo yeedho laydhaha halkan joog iyo mid lagaga takhaluso oo sidiisa halkiisa loogu dilo labadaasaa loo qayb nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam uma aayadda isagoo sharxay wuxuu lahaa alaa ina alquwata alramyu alaa ina alquwata alramyu wardadow shiishkaa ilaaquwadaa eh, eh, ilaahay uu sheegay xadiidka muslim buu ku yahay waa shiishka quwadaasi waa shiishka waa shiishka dee shiishka had walba wixii la ridayo la shiishayo ama cer laga shiisho ama bad laga shiisho ama dhul laga shiisho shiishku waxa uu cabsigeliyaa cadowga kaa hor imanayaa markuu ogyahay yahay meesha in shiish hagaagsan oo jahaysani jiro wuu baqayaa waxaa kuu marxaya dhaqaalihii baa ku marxaya eh, hubkii waxaa moralkooda uu kor u kacayaa dadka dagaalamaya marka ay arkaan xabadoodu inaanay dhuldhacayn sidaasuu nebigu ku baraarujiyey asxaabta inta uu fayl geliyo ayuu odhan jiray shiishka wada aniguna safkiinaan ku jiraa markaasuu isaguna saa u toogan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa kaluu lahaa irmuu warkabuu wa an tarmuu khayrun min an tarkabuu waxau lahaa shiishkana barta gaadiidkana fuula laakiin anugu inaad shiishka aad u barataan baabaan ka jeclahay gaadiidka la fuulayo labada waa amray laakiin kaasaa sii faa'iida badan buu rasuulku leeyahy sala allahu calayh wasalam waaya qofka muslimka ahi waa qof iska diyaarsanoo ragga iyo dumarka iyo yaryar iyo waaweyn iyo mid walba inuu iska diyaarsanaado wey imika laynayidhaa yaa tababaran maxaa lahaydeen tee waxa laga yaabaa waxa tababaranay ama hub garanaya ama tababar caskariya leh ama uu yaraan kaarta yaqaanaa ragga halkeenaa fadhi ku yaraado waa dad cusala dee waa lagu xidhxidhanayaa waay xikmadda ilahay uu tilmaamo wuxu uhi bihi caduwa allahi wa caduwakum wa aakhariina min duunihim waxaa cabsi gelaysaan cadowga ilaahay iyo cadowgiinna iyo qaar kale idaan ogeyn asalkeedaba laba qof haddii ay iska hor ka awoodda leh ka kale wuu ka baqayaa marka haddii adigu aad awood yeelan weydo oo aad tidhaahdo si aanan irhaab u samayn ama aan layga baqin aan awoodda iska daayo aduunbaa irhaab lagu noqonaya irhaabka la sheegayo kakaa hor jeeda awoodda leh ayuunbaa ku cabsigelinaya oo aduunbaa murhab noqonaya marka waa laba darafoo iska horjeeda darafka awoodda leh marlayba waa laga cabsanaya waa taa in fara badan ay ka hadlayaan amniga amniga amniga israaiil amniga israiil ta laga hadlaya wey wax cabsigelaya meeshaba inaanu ka muuqanin wey ilahay baa sidaa xusay subxaanahu watacaala haddaba garane cadowgii ilaahay iyo cadowgii mu'miniinta waa dadka aysayaana dagaalku ka xogaya gaalada maxay yihiin kuwan kale ka sokeeya ilaahay ma ogidina anaa og waa munaafiqiintii mar walba mid u sanqanaya oo ummadda islaamka abeesa dhex jiifto sami ay ka kabacaysa ah ayaa badan almunaafiq haada madiinuu joogay wuxuu ka mid ahaa yuhuudda carabtiibuu ka mid ahaa ansaartiibuu ka mid ahaa marka munaafiqiintaasi idinkuna ma ogidine marka awood leeyihi aan leedihinna way haybadaysanayaan oo way iskaabinayaan sida shaydaanka marka aad daciiftaanna dhinacanay toos uga soo jeesanayaan halkaa waxaa ka muuqanaya awoodda dadka muslimiinta daakhiliyan wa khaarajiyan labadaba way anfacaysa ilaahay wuxuu dhiiriyay haddaba awooddani de iska iman maysee waa in asbaabteedii lala yimaadaayo maalgelin bay u baahantay maalgelin ayay u baahantay infaaqii baa ilaahay u faray wamaa tunfiquu min shayin fii sabiili illaah yuwafa ilaykum wax allo waxaad jihaadka ku bixisaan ilahay wuxuu ballanqaadu leeya waan idin dhammaystiraya maalinuu addoonku u baahan yahay ayaan kuu dhammaystiraya intaasoo jeer baa qofka loo laablaabaya antum laa tudlamuun alla wuxuu idhi wain janaxu haddii ay u leexdaan gaaladoo lisalmi heshiis hadday heshiis u leexdaan ay yidhaahdaan waraan heshiinno fajnax lahaa heshiiska u leexo aqbal watawakal cala allah ilaahayna tala saaro inahu ilaahay huwa isagu asamiicu alcaliim kii wax walba maqlaya wax walba ogsoon wain yuriiduu hadday doonaan an yakhdacuuka inay ku suldaaraan ay ku khiyaameeyaan fa ina xasbaka allah ilaahay baa kugu filan huwa aladii waa ilaahii rabbi ayadaka binasrih gargaarkiisuu kugu xoojiyey wa bilmu'miniin mu'miniintana wuu kugu xoojiyey wa allafa bayna quluubihim quluubtoodu rabbi isku dhaabay oo uu isu geeyey muminiinta low anfaqta haddaad bixin lahayd maa fi lardi jamiican dhulka waxallo waxa ku sugane adduuna maa allafta isumaad geyseen bayna quluubihim qalbiyadooda isumaad geyseen nebi muxamedow walaakin allaha allafa baynahum ilaahay baa dhexdooda isu geeyey innahu ilaahay casiizun mid awood badan weeye oo wanaag badan xakiimun mid shay walba meeshiisa dhiga weeye oo fal suuban oon surmaseegta lahayn waa tilmaamo iyo tawjiihaad ilaahay baa tilmaamaya subxaana wa tacaala rasuulka iyo ciddii mar walba daba socotay hadigiisi iyo dhaqankiisii haysa waxaynu ku dhex waa majaalkii siyaasadda siyaasaddii khaarijiga ahayd iyo tii daakhiliga ahayd gaar ahaan tii khaarijiga ahaydee dabadda ayaa aayaadku ay ka waramayaan teedii caskariga ahayd iyo teedii sulxiga ahayd intaba oo labadaba waa gayaa islaamku dagaalna uu gayaa heshiisna wuu gayaa laakiin in la tuljileecsado oo hoos loogu joogsadaanu geyn markii laga soo hadlay warankii weedhii baa laga hadlaya ninka warankaagu galo ayaa weedhaadu gashaabaa layidhi ninka hubkaaga arkaya heshiiskaagana ogolaanaya haddii kale fartuu kuugu yeedhaya farta waa lagu laqimaya uun sida talqiinta imika aynu aragne sow sidaa ma aha haa waa sidaas weeye adiga arkay ragga waxa lagu samaynaya marna waxa kursiga fuul ayaa la odhanaya marna halkaa mar intoo loo yeelada iska tag halkaa mar waanu ku erine dawaaya <laughs> waa macruuf wey marka haddaba awooddii ilaahay uu ka soo hadlay kadibna wuxuu ka hadlayaa maxay heshiiska marka maslaxa waa siyaasa sharciya ayaa lagu jiraa siyaasada shareecadana waxa miisaanu ah almuwaasana bayna almasaalixi waalmafaasid in la isu miisaamo halkeebay maslaxadda ummadda ku jirtaa halkeebaa mafsadada iyo dhibaatada ay ku jirtaa haddii maalmaha maslaxaddu ay ku jirto in lala heshiiyo heshiiskiibaa lala gelaya saa maxamed ba heshiinaya calayhi salaatu wasalaam iyo khulafadu heshiiskaasoo mar wakhtigiisa leh marka laga baxaye muslimka ku jaban yahayna dee ilaahay soo tilmaame in laydhka casun loo shidayo lona laguma hadleeyo hadday u leexdaan iyagoo ay soo jeediyaan adiguna u leexa heshiiska iyo musaalamadaas xabad joojinta ilaahayna tala saaro oo ha tala saaranin gaalka sulaxa iyo heshiiska idindhex maray ha tala saaranin itifaaqiyad baa jirta marnaba ilaahay ha ka go'in rukniga rakiinka aadka u adage alcadda adageed ku tiirsan tahay waa ilaahay subxaanahu wa tacaala isaga ayaa wax walba maqlaya wax ogsoon haddaba hadday doonaan inay ku khiyaameeyaan heshiiska wax badan bay ku khiyaameeyaan dadka muslimiintae ilahay baa kugu filan subxaanahu watacaala adigoo xadarkaaga iyo digniintaada iyo feejignaantaada iska leh ilaahayna tala saartay haddana mar haddaad ilaahay leedahay ilahay buu kugu filan yahay waa kugu filan yahay waman yatawakal cala allaahi fa huwa xasbuh cidda ilaahay tala saarata ilaahay waa ku filan yahay ku filaanshahan aayaddu ay sheegtaybaa tusaalayaal ilaahay uu ka bixiyey tusaale waaqiciihoo dhacay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo lala hadlaya asxaabtiisuna ay wakhti dhow arkeen xiisaday soo mareen iyo wakhti dhow <clears throat> arrin ay la soo kulmeenbaa markhaatigeedii ilaahay u dhiibaya markaasaa rabbi waxau ihi huwa aladii ayadaka binasrihi wa bilmu'miniin ilaaha kugu filanee kuu yabo qaadaya waa kii ku xoojiyey gargaarkiisa kugu xoojiyey wuxuu kugu xoojiyey muminiinta waxay ku cadfan tahay nasriga ayadaka binasri wa ayadaka bilmu'miniin intuu ilaahay nasri ku siiyey iyo madad iyo gurmad malaa'igtuna ay ka mid yihiin ayaa dar mu'miniinta ka mid ahoo jabsan oo asxaabtiya qarnigii fadliga badnaana ilaahay wuu ku diyaariyey waa qarni aada qaaliya ilaahay baa u dooray qarniga nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam qarni xul a ah bay ahaayeen qarni u tarbiyeeyey bay ahaayeen qarni toosan oo ilaahay tilmaamihiisii qaatay bay ahaayeen oo laga mahad sheegto ilaahayna qur kariimka oo aad iyo aad ugu ammaanay aayadda waxay tilmaamaysaa dad ilaahay uu diyaariyey inay oo rasuulka loogu talagalay calayhi salaatu wasalaam sidaa daraaddeed baa dhacdooyinka iyo cajaa'ibka ka yimi marka aad eegto taariikhdooda aana cid ka dambaysay ka imaninba wacdahay muujiyeen asxaabtu ridwaanullaahi calayhim muminiintu sida ilaahay uu e, ugu diyaariyey nabi maxamed waxa kow ka ahaa inuu iimaansiiyey inuu iimaansiiyey inuu midnimo siiyey macnaha wuxuu siiyey xaqiiyo islaamnimadii hanuunkii oo ay ku midoobeen marka waxay ka soo baxeen jaahiliyadii iyo qabyaaladii iyo qaybsanaantii iyo diinla-aantii bay ka soo baxeen cumar ibn khadaab radi allahu canh allah ka raali isagoo taa dareemaya wuxuu lahaa laa yacrifu lislaama man laa yacrifu ljaahiliya waar islaamka macaankiisa garan maayo ninaan jaahiliyada soo marin islaamka macaankiisa qiimaha uu leeyahay annagaa garanayna weye macnaha islaamka mar kale wuxuu lahaa islaamka waxa loo yaabaa marka kuwa kuwa ku dhashay ee islaamka ku barbaaray ee aan garanayninba jaahiliyada muuqaalka ay leedahay kuwaasaa laga yaabaa inay dumiyaan marka midnimadani qur-aanku uu had iyo jeer asxaabta ilaahay ugu manno sheegay halkanoo keliya maaha waa meelo badan ilaahay baa wuxu uhi wadkuruu nicmat allahi calaykum id kuntum acda'an faallafa bayna quluubikum faasbaxtum binicmatihi ikhwaana ilaahay nicmadiisa xusa asxaabtii colba ahaydeen markaasuu quluubtiinna isu geeyo markaasaa noqoteen dad walaala ah wakuntum calaa shafaa xufratin min annaari faanqadakum minha god qarkiibaa kasii laalaayano ilaahay ay ka badbaadiyey waa qabyaalada iyo diinla-aanta iyo qaybsanaanta carabi waxay ahayd ummadaha ugu dagaal badan ee ugu dhibaato badan bay ahaayeen islaamka ka hor marka waalafa bayna quluubi qalbigooda isu geeyey qalbibaa ilaha mu odhanin waalafa baynahum bayna qabaa'ilihim wa bayna aqaalinihim laakiin quluubbuu ilahay tilmaamay dadku sideedaba quluubtu ka wada hadday meel ha wada fadhiyeen oo isku magaalo ha ahaadeen oo isku majlis ha hadduu qalbigoodu kala jeedo ma wada socdaan haba kala maqnaadeen haduu qalbigoodu wada jiro way wada socdaa had iyo jeer halka dadku ka wada shaqeeyo waa qulubta wey lidaalik ba ay muhiim tahay dadka qulubtooda in laysu geeyo diin iyo iimaan la isugu geeyo iyo qiyam iyo ahlaaq iyo islaam wax kale laysuguma geyn karo reernimana laysuguma geyn karayo lacagna la ysuguma geyn karayo kuraasi loo qaybiyana la ysuguma geyn karayo degmooyin ay qaybsadaanna ysuguma geyn karayo qof cidda maamulaysa ilahay baa ka warrama wuxuuhi low anfaqta maa fi lardi jamiican waxa dhulka lagu haye la bixiyo noocyada uu leeyay dhan haddaad bixiso maa allafta bayna quluubihim qalbigooda isumaadgeysa walaakin allaha allafa baynahum ilahay baa isu geeyey muhiima diin baa deeqda dadka wixii kaloo dhami dacarbu ku keenaya dabeetna siday u ladaadiyoonayaan bay hunqaacayaan marka dambe iyagaa isku hunqaacaya kolka dambe sidaasiba asxaabta ridwaanullaahi calayhim ay ahaayeen mar uu qaybinayay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam sidau tilmaamayo xadiidka saxiixaynka ku sugan haniimadii xunayn laga helay sanadii sideedaad ayuu qaybinayay nimankii colka u badnaa reer ansaareed ee nebi maxamed soo dhoweeyey uma badinna wuu ku yareeyay wixii uu qaybinayay nimankii carbeed ee markaa dhuxushu shidaysay ee wakhtigii dhow soo islaamay ee reer maka ayuu boqolboqol geelah iyo kontonno ayuu siiyey munaafiqiintiibaa markaa mashuushadii furay iyo waswaaskii waswaaskii bay soo fureen waxay dhaheen waa kuwa nimankii mujaahidiinta ahaana waa loo aamusay kii imika reerkoodaee soo islaamayna wuu ku tisay xaggaas ayay kaga dhuftay marka haddii dadka qaarkood yaro shakiya nebigu aad buu waaniyey markaasaa wuxuu lahaa war idinkoo halowsan miyaanan idin helinoo miyaanan idin sii waday nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahayna fasaxad buu siiyey xikmad badan waxa ugu soo gebagabeeyey war dadku eh, idinkoo mutafariqiina kala tagsan ayaa ilaahay isoo saaroon idiin imid markaasaa sababtayda ilaahay idinku ururiyay war saasoo ma jirta haa ilaahay waa jirtaaba marwalba ka markhaati furayaan wuxuu kusoo gebagabeeyey markii dambe war miyaan raalli ka ahayn dadkuna inuu duunyada kaxaysta idinkuna rasuulka ilaahay rasuulka ilaahay inaad la carawdaan idinku dadkuna ay geela iyo looda iyo adhig iyo lacagta qaataan miyaedaan raalli ka ahayn haddii dadkoo dhammi meesha waasica ah laamidaa ay maraan meel yaroo luuqluuqsina ansaartu ay maraan halkaa luuqa ansaarta maraya anugu kama hay waa nabiga caleyhi salaatu wasalaam sidii bay ku qanaceen walaakina allaha allafa baynahum ummadeennuna waxa ay ugu baahi badan yihiin waa uruurinta ummadda islaamku guud ahaanba iyo gaar ahaanba dadku waxa ay ugu baahi badan yihiin wakhtigan waa dad wada jira wadajir bay aad iyo aad ugu baahan yihiin ilaa ay taa helaanna cadow ku dhagayna iskama fujin karaan istaraatiijiyad diin iyo duunyana ma yeelan karayaan inkastoo eh, dhibaato badan cadow uu soo gaarsiinaya xagguu ka soo dhacay mustanbeedka halkuu ka soo booday dee meesha uu ka soo baxay waxa weeye meel oodii laga qaaday faraaraha dadku ay leeyihiin unbuu mid ka mida soo raacaya marka hadafka u muhiimsan ayaa kaas wey yaa ayuha nabiyu nebi maxamedow xasbuka allah ilaahay baa kugu filan waman itabacaka min almuminiin muminiinta ku raacayna waa kugu filan yihi yaa ayuha nabiyu nebi maxamedow xarid ilmuminiina cala alqitaal muminiinta ku dhiirigeli dagaalka iyo jihaadka in yakun minkum hadday idinka midiin cishruuna saabiruuna labaatan dabar yaqlibuu waxay ka adkaan doonaan mi'atayni oo ninbay ka adkaan wain yakun minkum hadday idinka mid yihiin mi'atun boqol yaklibuu alfan waxay ka adkaan doonaan kun min aladiina kafaruu kuwii gaalada ahaaya ninkiiba waa toban biannahum qowmun laa yafqahuun waa daraan waxba fahmaynoo xidhxidhanoo dam ah gaaladu alaana imika khafafa allaahu cankum ilaahay wuu idinka fududeeyey ummad yahay tobankaa qofka dhaydhaha ku beegmo waa la idinka fududeeyey wa calima wuxuu ogaaday anna fiikum dacfan in tabardara jirto aydaan u dhigmi karaynin tobankaa fa in yakun minkum hadday idinka mid yihiin mi'atun saabira boqol qof oo sabraya dhabar adaygaya difaaca xejisanaya haddii la helo yaklibuu mi'atayni laba boqol ayay ka adkaan ninkiiba waa laba wain yakun minkum alfun haddii kun idinka mid yihiin iyaguna sabraya yaklibuu alfayni waxay ka adkaan doonaan maxay laba kun biidn illaah ilaahay awoodiisa wallahu maca asaabiriin ilaahay baa kuwa sabraya barbar taaganoo garabkood ku jira <coughs> waaya nabi maxamed baa ilaahay u yeedhay marna muminiintaa loo yeedhaya oo yeedhma qaali ah ilaah caliim oo khabiiroo dadkiisa kala og ayaa u yeedhaya subxaana ha shakiin hana warwarin hana baqin dhiirigelintii u weynayd wey ilaahay boqorkaaba yoohay waxaa laga yaabaa hadii quwadaha sheegtay inay waawen yihiin dadka ka madaxdaa mid ka mid uu la hadluu dhaada hebelow aniga ayaa kula socda eh wixii aad wadaysaba qofkaasi kalsooni buu helaa laakiin maxaad u malaynaysaa ilaahay subxaanah wa tacaala cidda uu leeyahay anaa kugu filan anaa idinku filan anaa idinku filan haddii nebi maxameduu yidhi anaa kugu filan ilaahay innagana wuu inala hadlayaa wuxuu uhi waman yattaqi waman yatawakal cala allahi fahuwa xasb wallaahu maca asaabiriin innagana hadalkii nabiga lala hadlayay halkii buu inoo taagan yahay waman itabacaka min almuminiin muminiinta ku raacdayna way kugu filan waxaa lagu cadfi karaa labadaba xasbuka waman itabacak faacilka iyo mafcuulka labadaba lagu cadfi karaa ilaahay wuu kugu filan muminiintuna kugu filan waxaa kaloo la odhan karaa xasbuka allah ilaahayba adiga kugu filan waman itabacaka min almuminiin muminiinta ku raacayna wuu ku filan yahay oo markaa wuxuu ku cadfan yahay kaafka xasbuka adigu kugu filan yahay ku raacayna wuu ku filan yahay ilaahay wuu kugu filan yahay muminiinta uu ku diyaariyeyna waa kugu filan rag la fudaydsan kara ma labada sigoodba nabi maxamedna waa aaminay calayhi salaatu wasalaam ilaahiisa ilaahaysuu aaminay sidaa ilaahay u ballan qaaday ma qawadin mana saloogin xumayn iyo xud iyo maalmihii rag firdhalay marka la kala yaaco isagu xagga cadowgu usii jahaysnaa baquhuba mamnuuc buu ka ahaa maba jeedsaninba wallahu yacsimuka min annaas ilaahay baa u ballan qaaday inuu dadka ka ilaalinayo haddaba muminiinta sidee buu la dhaqmayaa nabigu waxa ilaahay yihi xarid ilmuminiina cala alqitaal jihaadka ku dhiirigeli muminiinta mar haddii rag la ishayo in la ciiriyo in la filqabiyo in la baqayntaba waa ceeb dhiirigeli dadka ku barbar taagana ilaahay uu kuu diyaariye qaaliga ah dhiirigeli waana dhiirigelinaya nebigu calayhi salaatu wasalaam maalintaa bedar markii cadowga loo kala baxay ee safku lagala dagaalka la bilaabayay ayuu dubaha ugu dhufto ogeysiiye wuxuuhi quumuu ilaa jannatin carduha asamaawaatu walard war waxaa u kacdaan janno nin waliba uu helayo ballaarhkeedu cirkiiyo dhulka uu leeyi ballaarhkiibaa intaasee dherarkiina maxaad u malayn waxaa jibbooday cumayr ibnu xamaam asxaabigii la odhan jiray xoogaa yaroo timira xabada timiraabuu gacanta ku haystayo wuxuuhi ballaarhkeedu ma intaasuu leegaya jannada haabuu nebigu bakhin bakhin eraygaasuu hi bashbash iyo barwaaqo barbaraarna weeye hadda maxaad sidaa u tihi buu marka wuxuu ihi rajaaan akuuna min ahliha waxaan rajaynayaa jannada ehelkeeda inaan ka mid noqdo onan ka qadin nebiguna wuxuu ihi fa innaka min ahliha jannadaa ehelkeedaad ka mid tahay markaasuu dabeedna seeftii uu sitay buu galkeedii kala jabiyey mar haddii seefta galkeedii uu jabiyo wuxuu diyaar u yahay inaanu bahasha xarayninba ee ama uu ku wado uun ama isagu waddada uu ka baydho timirta timirtahaana waa tuuray wuxuuhi wallaahi kuwan inta aan cunayo ayaabuu wakhtigu dheer yahayba waa dagaalamay rag badan buu laayay ilaa uu shahiiday <clears throat> xataa qutila radia allahu canh nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu ugu bushaaraynaya ina aljannata aljannatu taxta dilaali suyuuf xalay baynu soo ilaahay uu dhiriyo wuxuu idhi haddii laydinka helo labaatan sabra iyo laba boqol bay ka adkaan ninkiiba toban wuu badrheeri karaa wain yakun minkum miatun yaqlibu alfan min aladiina kafaruu haddii boqol laydinka hela sabrayana waxay ka adkaan doonaan kun gaalada ka mida maadaamay qufulan sida loo dhiirado iyo waxa lagu yididiisho iyo waxa loo dagaalamayo wuxuu dhan bay ka qufulan yihin biannahum qowmun laa yafqahuun fiqigu waa khayr weyn oo ilaahay ummadda uu siiya man yurid illaahu bihi khayran yufaqihhu fi ddiin ilahay baa diinta fahamsiiya sirta diintuu fahmayaa qof wuxuu nool yahay buu fahmayaa halkuu ka yimi buu fahmayaa halkan wuxuu joogu fahmayaa meeshuu ku socduu fahmayaa wuxuu ku dhex jiraabuu garanaya kan kale laakiin wuu dayaysan yaho hor iyo daba ma kala leh meesha uu marayaba ma yaqaanaba wajaha wareensan yahay biannahum qowmun laa yafqahuun marka qof yoolka iyo meesha uu higsanaya ah ay u caddahay oo qanacsan iyo ku wareersani marna isku mid noqon maaya sidaasaa berigii hore ahayd ninkiiba toban inuu u bareero aanu ka baqin ba waajib ahayd markii dambe ilaahay waa fududeeyey oo waxa lay alaana khafafa allaahu cankum wacalima ana fiikum dacfan imikuu fududeeyo dacfi buu ogaaday dacfi maadiyaa jiroo dee ninkiiba markuu toban waajaho iyaguna ay hub badan yihiin diyaargarow badan yihiin had iyo jeer uma babac dhigi karo marka waxa waajibkii uu ku dambeeyey hadii ninkiiba inuu laba uun fain yakun minkum miatun saabiratun yaglibuu miatayni boqolkiiba waa maxay laba boqol wain yakun minkum alfun yaglibu alfayni waa kunkiiba laba ninkiiba laba biidn illaahi wallahu maca saabiriin mar walba taasaa la socota ilaahay idankiisiiyo awoodiisa iyo wehelka ilaahay taladheeraya waa taa marka halkaa waxaa ka muuqanaya farqi baa jira farqi ayaa jira oo lama diidanaa in toban iyo wax ka badanba loo babacdhigo dhigo oo asxaabtii nebigu ridwaanullaahi calayhim may odhan jirinuun iyo dee salafkiiba markay dagaalamayaan wartalow balinaga eega labanlaabkeenna ma yihin miseo ka badan yihin hadday labanlaabka ka bataan aan iskaga fadhiisanna may odhan jirin <laughs> ee waa lagu kicin jira waxay doonayaan ha waa la tijaabinayaa meeshii la doonaya laga gaadhay sidaa daraaddeed baa ghaswatu mu'ta dagaalkii la odhanayay Eh, saddexdii asxaabii hogaaminayay jacfar iyo zayd iyo cabdilaahi bnu xaari eh, eh, <clears throat> cabdilahi bnu rawax saddexdiiba ay ku shahiideen colka nabigu diray saddex kun buu ahaa kii romanka ama reer yurub meesha soo fadhiina laba boqoloo kun buu ahaa balka war waan spaintee la egdee laba boqoloo kun marka saddex kun ay la dagaalamayeen toloma usbuuc baa mise toban cisho muddo intaa la eg baa laysku jiray muddo intaa la eg bay hor fadhiyeen markii dambe waatan habeenkii dhawaad kasoo warramaya inay farsamo iyo xeeladu sameeyey khaalid iyada oo kalama adkaan la noqday ayuu kasoo badbaadiyey labadii boqole kun iyo eh, saddexdii kun ayaa kalama adkaan noqdo sidaas buugga u gashay halkiia laga soo noqday deilaa tabuuk markii dambe uu nebigu u hogaamiyey calayhi salaatu wasalaam sidoo kale meeshan la ydhaahdo andalus la odhan jiray colkii muuse bnu nusayr ninkii la odhan jiray uu diray qaa'iduljeyshkii colkii hogaamiyaha ka ahaa daariq ibnu ziyaad tiradiisa waxaa lagu tilmaamay inuu ahaa labiyo kun ninkii reer andalus boqorkii meesha watayna colkii watayna boqol kun buu ahaa boqol kun toddoba cisho gudahood bay boqolkii ku cabbeen sidaasay andalusna lagu galay oo lagu xoreeyey marba heer la marayayba boqolkaa kun markii eh, ka shahiideen eh, muslimiintii halkaa marayay eh, saddex kun afar kun meelaha kun sideed kun ay joogaan ayay hore u galeen u suura gashay inay ninkii oo sariir lagu sido carshi weyn oo dahaba ah oo lagu sido maca carshigiisii intay liqaan inay wadankii hore ugu socdaan marka waxaynu uga soconnaa ma aha macnaheedu haddii taa laga khafiifiyey inaan tirada la eeganayo laakiin mar walba shayga lagu xisaabtamaya waxa weeyaan dadka muslimiintaa quwadooda iyo moralkooda halka uu gaadhsiisan yahay wa calima ana fiikum dacfan dacfigani ilaahay uhi waan oga ma aha dacfi maaragtay iimaaniya laakiin waa dacfi maadiihoo marar badan baa tirada iyo iyo tayada hubku ay aad iyo aad u kala tagsan tahay taas weeye laakiin dacfigii iimaanka macnaha quwadii iimaanku halkeedii weeye haddii la isweydiiye farqigani muxuu yahay ilaahay uu dadka muuminiinta ugu adoonsaday inay iyaga oo ka tira badan kuwaa waajib ku tahay inaanay ka baqin hunaaka farqun farqi baa jira qofkan gaalka ah iyo qofka muuminka ah u dhaxeeya xagga ahdaafta iyo wasaa'ilka iyo bawaacifka intaba xaggii bawaacifkii bay ku kala duwanyahin qofkan waxaa kicinta iyo abaabulka ku samaynaya qofkan muminkaa waxa kicinta ku samaynaya kan kicinta waxa ku samaynaya wuu kala duwan yahay kan daacifkiisa diraya ee abaabulaya maaha taliyihiisa maaha dowladdiisa laakiin waa iimaankiisa iimaankiisaa diraya iyo baqaha ilaahiisa uu ka qaba subxaanahu wa tacaala isagoon cid amraysaba eegin ayuu jahaysan yahay daacifkiisaa qawiya soo kicinaya midda kale wasaa'il bay leeyihiin dadka mu'miniinta aanay gaaladu lahayn macnaha agab iyo adawaad alaab ay u isticmaalayaan jihaadka kuwani aanay haysanin sidii aynu kasoo warramayna habeenkii dhoway oo ilaahay baa wuxuu leeyay biidn illaah wallaahu maca saabiriin xasbuka allah ilaahay bay haystaan subxaanahu wa tacaala waxay haystaan silaaxii qawiga ahaa ee qaaliga ahaa ee ducadiiah oo mar walba jihaadkii ay ku galayaan waxay ku kala duwan yihiin oo farqiga kamida xagga ahdaafta hadaf hadafka marka weerarka la galayo qofkan gaalka ahi uu leeyahy iyo hadafka qofkan muminkaahi uu leeyahaybaa farqi weyna eh. hadafkiisu kan gaalkaa waxa wey walahi haddaad dagaalkaa gasho dee aad heshid derajo lagugu talana aad heshid mushaharkuna ha kordho ama sida iminka meelaha marka laga soo waaridayo waxaa lagu soo waaridaa jaamacadda lagaa bixinaya b s da ilaa b h d da markaa milatariga laba sano kasoo dagaalgal waaya ku yimi gababuu doonayaa magaca buu doonayaa mushahar kordhuu doonaya kan kalena wuxuu doonayaa oo kow aba shahaado ayuu doonayaa inuu jannada ilaahay kala saain cumayr bnu xamaam aynu ku soo maraynay shahaaduu doonayaa kolay baashani way bixi lahayde bartii ugu qaalisanayd la doonuu leeyahay ee munaasibku ku hayda ilaahay uu ku faray tan kale ee markaa inuu guulaysto waxyaaba adduunye iyo qaniime iyo nasri iyo waxaa la helaa isaga soo raacbaabay u tahayba de labadaas midna inuu dhintuu doonaya midna inuu noolaaduu doonaya waa hadaf hadaf aad u kala tagsan wey waa laba ninoo iska hor jeedo xabad isu sitoo kanna wuxuu leeyahay dee ka gabo bahashoo taangiga ka dhexgalo taangiga ka dhexgaloo ka gabo si aad usii noolaato kuwan kale ha dhinteene kan kalena wuxuu leeyahay adigu ku bayaamiyo ku horee waaya saddexdaa farqibaa udhexeeya bawaacidka wasaa'ilka iyo ahdaafta maa kaana linabiyi an yakuuna lahu asraa inuu yeesho la haystayaal iyo maxaabiisba inuu haysta maaha aha xataa yudkina fi lard ilaa dhulka ku cidhiidhi geliyo gaalada oo cag meelay dhigaanay waayana firdhadaan turiiduuna carada dunya waxaad doonaysaan alaabta adduunyada iyo badeecadeeda wallaahu yuriidu alaakhira ilaahayna aakhiro wanaagsan buu idinla doonaya wallaahu casiizun xakiim ilaahayba cisi iyo xikmad ba iska leh lowlaa kitaabun min allah haddaan qoraal ilaahay jirin sabaqa horeeyey haddii aanu hore u qorin qaniimadu inay xalaal idiin noqonayso lamasakum waxa idinku dhici lahaa fii maa akhadtum waxa aa qaateen cadaabun cadiim cadaab weyn baa idinku dhici lahaa fakuluu imika cuna buu ilahay idhi fasaxaye mimaa qaniimtum wixii qaniimo ah qaadateen cuna xalaalan dayiban isagoo xalaala wataquu llaha ilaahay ka cabsada ina allaha hafuurun raxiim ilaahay baa dembiga dhaafa oo naxariisanaya aayaadkani waxa ay ka warramayaan dagaalkii isaga ahaa ee beder waxyaabihii nataa'ijkii ka dhasha waxaa ka mid ahaa in maxaabiis badan laga qabtay gaalada oo dhowr ayaa gacanta lagu dhigoo la haystayaala kuwii isbidayee dadka maka ka soo qaxiyey kuwiibaa gacanta lagu hayaa hebel hebel iyo hebel loo yaqaano markuu soo ururiyey nabigu calayhi salaatu wasalaam ragga halkan uu soo tubay kuwii kalena xorfadii ku guray la kala food qaaday warkii dhammaaday guulku dhammaaday farxad asxaabtiisii baa wuxuu warba ka taliya kuwan waynu haynaa maanta gacanteennay ku jiraane ilaahay baa inoo nusreeye maxaynu ka yaabaa waxaa hadlay markaa abubakar sidiiq dee waana ehelkeennii buuhi ibliis baa kaxaystay waxay ila tahay aniga inaynu adduunka qaadanno oo waana laga yaabaa inay hadhow ina garab galaanbe eh oo ilaahay soo hanuuniye adduunaan ka qaadan halkaasi aniga ilata cumarna uu hadlo wuxuu idhi aniga waxa ila tahay nimankan dhulkeennii bay inaga soo qaxiyeen diintii ilaahay bay inagu diideen waa laga fadhii waay iminkay soo duuleen nin walba ka u xiga u dhiib <laughs> maxaa la ysugu meeraysanayaa nin walba aniga hebel ii dhiibu kaasaan isu xignaa ragga meesha maraya calayna u dhiib fulaan hebel u dhiib u wada tilmaamay sidaasaa lagu kala bogsanayaa buura lagu ogaanayaa meeshan inaan gaalaynaa naxariisu haynin cabdulaahi bnu rawax oo isagu reer ansaareed ahaaba isaguna hadla wuxuu yidhi aniga waxay la tirna baxamadow meeshanaynu joognaa waa doox cawska iyo xaabadii axaasaa ku badane intaynu xidhxidhno aan dab ku qabanno dhan uga baxno meeshaba haku gubata meeshabae eh. anigana saasay la halkaasuu isdamariyey marka rasuulku sala allahu caleyh wasalam tusaalu wuxuu u soo qaatay labadan asxaabi buu gaar ahaan labadiisa wasiir abubakar iyo cumar ayuu ambiyada tusaale uga soo qaatay wuxuu dha waxaad adigu la mid tahay nebi ibraahim iyo nebi ciise xagga naxariista marka la eego iyo udoodidda ummadooda ay u doodaya nebi ibraahim iyo nebi ciise nebi ibraahim wuxuu idhi faman tabicanii fa inahu minii waman casaanii fa inaka hafuuru raxiim ilaahu kay raacaa waa iga kay diidana adiga ayaa hafuur raxiim haddaad doonto iska dhaafi karta nebi ciisena wuxuu idhi in tucadibhum fa inahum cibaaduka wain takfir lahum fa inaka anta alcasiizu alxakiim marka wuxuu ishaarayaa in ilaahay inuu iska daaya inay wanaagsan tahay buu tilmaamaya adigu cumara waxaad la midtahay nebi muuse iyo nebi nuux labadaasoo xagga buuran ugu dhuftay <laughs> ayaad la mid tahay nebi eh, muuse wuxuu idhi markuu habaanaya kuwii ka soo hor rabbana dmis calaa amwaalihim washtud calaa qulubihim falaa yu'minuu xataa yaraw alcadaaba alaliim ilaahayow dad iyo duunyada ilaahayow kuwan maalkooda baabii buui kuwanna qufuloo qalbigooda xidh dadnimada ka lumi ilaa cadaabkaagu ku habsanayo dad iyo dunyaba u habaalay nabi nuuxna wuxuu ihi markii uu da ka quustay rabbi laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaar sankuneef leh ilaa kuwan sankuneeflaha kaga tegin wuu sababeeye wuxuuhi innaka in tadarhum yudilu cibaadak walaa yaliduu ila faajiran kafaaran haddaad halkaa daysa inta yara soo hadhay aafaynayaan gaalna gaalunbuu dhalaa anaa soo ogaaday buuo <laughs> war adiguna kaasaad lamid tahay haddaba waxayla tahay bu intaan idinla tashaday kadib aan soo jeedinihiinna miduu rajaxee haynteennu way yartaha ragguna waa iska farambaran yahay sibaa la isugu tiirtiirsanaa waar nimankan kabaha aan maaragtay adduunka helna aan ka fara qabsana nimanka oo madax furashaynu ku xidhaynaa buui macnaa nin waliba inuu xoola keeno oo la yidhaahdo hebelow isfuro aqoon iyo adduun oo ama dadka waxbar ama adduunkeen halkaasay inoo tahay buui cabdulaahi bnu mascuud oo meesha joogay raggii lagu soo dhibay maka ahaabaa tiraabay ee wuxuu idhi ilaa suhayl ibnu baydaa fainahu yadkuru islaam ninka suhayl ibnu baydaa la ydhaahdo ka soo reeb islaamkuu caayi jire kaa kasoo reeb bu raggii maka lagu soo dhibay markaa nimankii daalimiinta soo dhibay wey ka isaga aan dilna buui markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo xoogaa ka yara aamusay jeclaana inaan la soo kala reebin ku dar buui waayo isaga layska dadka la khaarajinayo ku dar marka raggii maxaabiista waxaa ka mid noqday nabi maxamed adeerkii cagabta islaamkuna ma baydhbaydho cagafta musuq maasuqa baydhbaydhee cagafta islaamku meel keliya iyo qaacidada laysku ogay ay maraysa aanqabiyaadii naxariiska kalaaay kolkaa cabaas baa ayaa layidhi isfuro weliba nebigu wuxuu ku xukumay adiga iyo labada inaanad adeerka u tahay waxaa la doonayaa inaad intaba madax furasho ka bixiso dee anigu nebi maxamedow islaam baan ahaa buui kolkii halkan imid waan ashahaadanayay sidaasaana la sheegaayo in mar isaga oo maka jooga intii muslimiinta ahayd intii la helay intay soo qabteen bay idhahdeen war kaxeeya aan iyagana safkee anigu islaam baan marka nebigu wuxuu ku uhi calayhi salaatu wasalaam annaga muuqaalkaaga marka la eego dee cadowunbaad la socotay marka haddii aad islaamhayd ilaahay baa ka abaalmarinoo kuu ogay dee isfuro haddaba xoogaa la iga qaatay buuhi markii imika aan dagaalka ku jira xoogaa fur ah oo wiqyada ah ayaa la iga qaaday adduunye ah wuxuu uhi ilaahay baa naga kaa waxba kuwa ka soo noqon maayaane si caadiyaha unu xisaabta mar hadday ekaato madaxdeenni maxay samayn lahayd halkaasoo kale marxaladaasoo kale markay taagan yihin markay arkeen ansaartii nebi maxamed la socdee reer madiine nebi maxamed iyo adeerkii isku oodan yihiin odayguna soo ligan yahay ayaa waxay idhaha ninkan abti u nahayo ka neefi iska sii daa baanu koodhan lahay maya lagama yaabo weligiinba abti kasta oo ahaado wuu bixinaya madaxfukal haddaan la dilin oo dilkii uu ka baxsaday odaygu wuxuu madax furashada u bixinaya waayahay waxba ma haya buui haddaba halaygu lahaado adiga iyo xaaskaagii umulfadli markaad maka ka soo ambabaxaysa dahab meel ku aasteen buui waad ka warranta waxaad tidhi haddaan dhinto aniganoo dagaal baan usii socdaaye dee carruurtu ha iska biishato haddaan soo noqdana dee isu soo noqonay marka kii umbaad soo qufaysa dahabkii halkii ku jira markaasuu dabeetana isdhiibay markaasaa wuxuu ihi ilaahay waxaan uga markhaati inaad rasuulkii ilaahay tahay dahabkaa markaanu aniga islaantu aasayni wax kale oo bani aadamahon maqlaya may jiro marka inuu ilaahay kuu soo warramay baan garta dee waayahay buu hallayna xisaabiyo markaa waayahay sidaa kadib ballanqaad bay aayadan dambe ee soo socota u ballanqaadaysaa dadka maxaabiista ballanqaadkiibuu kolkaa nebigu wakhtigii dambe uga cawil celiyey oo wax ka siiyey arrinku saasuu ku dhammaaday go'aankanuu nebigu qaatay calayhi salaatu wasalaam cumar markii hore wuu ka soo horjeedsaday saad arkaysa aayaadku waxay ku soo degeen iyagoo xoojinaya arrintii cumar soo jeedintii cumar iyagoo xoojinaya kadib kolkuu aayaadkaas soo deganaya canaantaa ilaahay abubakar iyo waa nabigu nebigu cumar baa u yimid oo wuxuu ihi maxaa la ilmaynaysaan aniguna dee ilmaabaan iska baadi dooni hadii ay waxay qabtaane arrintii baana lagu canaantay oo go-aanku sidaadii buu sax ku ahaa inkastoo markii dambe la aqbalay waana lagu canaantay waa canaantantuu nebigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam maa kaana linabiyin an yakuna lahu asraa uma habboonaba nebi inuu iska haysto maxaabiis iyadoo xaaladan la taaganya xataa yudqina fi lard ila dhulka ku cidhiidhi geliyo nimanka ah oo casharo loo dhigo oo la yskaba raaciyo turiiduuna carada dunya wallaahu yuriidu laakhira badeecadda adduunyada iyo madax furanshaha doonaysaan ilahayna aakhiru idinla doonaya ilaahay awood iyo xikmadba iskale markii dambe dhulka lagu cidhiirigeliye ee ay taalkoodii uu run sheegay gaalada dee manan bacdu wa fidaan xataa tadaca alxarbu awsaaraha aayaadkaa suuratu muxamed ku jira ikhtiyaar loo siiyey imaamka hogaaminaya dadka muslimiinta ama ha iska sii daaya ama dad muslimiina oo maxaabiista ha ku soo furto ama madax furasho ka qaato ama ha laayo afartaa ikhtiyaar baa markii dambe yimi haddii aanu kitaab sabaqa horaynin oonu ilaahay hore u qorin madax furashada iyo qaniimaduba inay xalaal noqdaan lamasakum fii ma akhadtum cadaabun cadiim cadaab weyn ayaa idinku dhici lahaa qaadateen dartii cadaabku kambalku inoo soo gaaray buu nabiguui ee ilahay unbaa inaga joojiyey fakuluu mima qanimtum xalaalan dayiban wattaquu llaha ina allaha kafuurun raxiim wuxuu ilaahay la hadlayaa maxaabiistii ayuu markaa la hadlayaa haddana yaa ayuha nabiy nabi maxamedow fariintan gaadhsii qul waxaad ku tidhaahdaa liman maxaabiista waxaad ku tidhaahdaa fii aydiikum gacmihiinna ku sugan oo min alasra la haystayaasha iyo maxaabiista ah haysaan fariintan iga gaadhsii buu lahay layaba waa bani aadamka risaalada loo soo dejiyey in yaclam illaahu hadduu rabbi ogaado fii quluubikum khayran hadduu ilaahay qalbiyaashiinna khayr ku ogaado yu'tikum wuxuu idin siin ka wanaagsan mima ukhida waxaan yara laydinka qaada madax furashada wax ka wanaagsan buu ilaha idin siin haddii khayr yeelataan wayakfir lakum dembigu idiin dhaaf wallaahu hafuurun raxiim ilaahay baa dembiga dhaafoo naxariista wain yuriiduu hadday doonaan maxaariista aad madax furashada ka qaaday khiyaanataka inay ku khiyaameeyaan hadday doonayaanay hadhow haddana soo dagaalgalaan faqad khaanullaha min qablu ilaahay horey u khiyaameeyeen kolkay rasuulkiisii diideen fa amkana minhum gacantu kuu geliyay fa amkanaka minhu gacanta ayuu kuu geliyay oo adiga dhab soo siiyey wallaahu caliimun xakiim ilaahayba cilmi iyo xikmad bale subxaana iyagana fariintaa gaarsii baale ilaahay subxaana wa tacaala halkaa waxaad ka arkaysaa in addoommaha uu doonayo inay badbaadaan ee aanu doonaynin inay halaagsamaan ilahay wuxuu uhi maa yafcalu allahu bicadaabikum ilahay cadaabkiina muxuu ku falaya haddaad mahadbaqdaan waxba kuma falaya ilahay cadaabkiina walaa yardaa licibaadihi lkufr ilaahay gaalnimada wuu la nacay iyagunbaa daba socdo shaydaan baa ku abaabulay gaalnimada ilaahay wuu la naca wa karaha ilaykum alkufra waalfusuuqa waalcisyaana ulaaika hum raashiduun marka waxaad ku tidhaahdaa maxaabiista ah haysaan haddii ilaahay uu khayr ku ogaado ilaa khayrku qalbigu kasoo fulaaye khayrku qalbigu ka unkamaa oo ka soo burqadaa haddaad go ku qaadataan khayrka khayrka qalbigooda uu ku qancayo ee loo tixgelinayo ee lagu xisaabinaya waakee dee waa iimaan ila imminka waxay maxaabiis u noqdeenoo halkan ay u taagan yihiin oy lahaystayaal u yihiin iimaan la'aanta marka haddii iimaanku uu dego waxa maanta laydinka qaadee adduunyadaa wax ka khayr badan buu ilaahay idin siin doonaa waa mid dembigiinnana wuu dhaafi mar bushaaradaa gaadhsii inay fursad nimanku leeyihiin oo inay reerahoodii un iskaga noqdaan oo keliya arintu aanay ahayne laakiin maanta jaanis bay helena jaaniska maadaamay dembidhaafna helayaan adduunkoodiina suuragalay in loo cawilo oo diin iyo duunyaba inay helaan dembidhaaf iyo duunyaba nimanka u bushaaree oo jaaniska u sheeg waanu gaadhsiiyey nabigu calayhi salaatu wasalaam aayaadka waa ku dul akhriyey sidaa daraaddeed ayaa wakhti dambe cabaas ibnu cabdilmualib ayaa nebiga u yimi maal fara badan baa laga keenay berii dambe islaamku ballaadhay dee dakhligu soo kordhaya xooluu soo biiraya marka wuxuu idhi dee berigii waad xusuusantaha inaad igu adkaysta xaggii madax furashadii ilaahayna wuxuu ihi yu'tikum khayran mima ukhida minkum wixii la idin siiye wax ka khayr badan baa la idin siin doonaa dee wixii khayrka badnaa baan sugayaa maanta halkan lacag badan baa toonsane odaygii wuu garnaaqsaday marka nebigu calayhi salaatu wasalaam marka lacagtaa la soo shubay oo dhuruuriyo dahab iyo danaanihiisugu jirtoo meesha toonsan qof walba eryada jooge wuxuu lahaa hebel u qaad aduguna qaado si waxba kama qaadanayna dadku lahaan gurta cabaas markaa wuxuu ihi guro waayahay deedna odaygii goobuu dhigtay uu buuxiyey wuxuu doonay inuu hinjiyo waa dhururi buurbuuran iyo dahab buurbuuran wuu qaadi kari waayo wuxuu inamada iigu sheeg midi kor ha igu qaadee haiga jarohaiga jarabaydaan xamaalintu mida ha iga jarab maya cidhi kuu soo dhowaan maysa markii labaad buu bar buu iska shubay dabeetana wuu hinjiyo wuu qaadi kari waayo markaa wuxuu hi adeer adugu jar i yara hinji mee kuuguma imanayn markii saddexaad buu iska shubay wax badanoo dabeedna dirqi buu kula kacay intuu lowga aasay ayuu dirqi kula kacay markaas halkaa ka dhaqaajiyay isagoo xamaalay dabeedna nebigu calayhi salaatu wasalaam aad buu usii eegay adeerkii iyo halka baasha adduunyadu ay la maraysa iyo lexejecladu halka ay la maraysa mudduu sii eegayay bushaarada raggii ka faaidaystay buu ahaa sidaa daraaddeed buu odhan jiray ballanqaadkan ilaahay uhi wixii laydinka qaada wax ka khayr badan baa laydin siin doonaa waan helay iyadoo intii laga qaaday lagu dhuftay intaasoo jeer boqolaal jeer iyadoo lagu taymiskareeyo lagu dhuftay ayaan helay halkaa ka helay buui meesha ah waxaanaan rajaynayaa wayaqfir lakum wallahu qafuur raxiim dembidhaafkiimaan ilahay ka rajayn war duunyadii helaye laakiin dembidhaafkiina ilahay baan ka rajaynaya hadday doonaan inay ku khiyaameeyaan dee ilaahayba horay u khiyaameeyeen oo gaalku dee ammaanadii ilaahay wuu ka baxay ammaanatullaahi fii quluubi alcibaad ammaanada ilaahay quluubta uu dhigay iimaanka ee uu kolka horeba ilaahay uhi balaa ilaahay inaad rabbigaygii tay markhaatibaanka ahay ammaanadii nooca ahayd la doonaya inuu xaqiijiyo wuu ku khiyaameey ilaahay fa amkana minhu markaasuu adiga kuu suurageliyey fa amkana macnaha gacantu kuu geliya adigaa maanta iyagoo khaainiina qabtay hadday khiyaamo labaad sameeyaan mar labaad buu qaban doonaa waanay dhacday oo ragga qaarkooda mar labaad soo socda nebigu intuu qabtay waa ragga ugu magac bixiyey mu'min laba jeer god lagama qaniino haddaad mar baxsato tidihii sii daayo lagu sii daayay maanta baxsan maysa wallahu caliimun xakiim bishaaradaasa ilaahay uu siiyey nebi maxamed buu bishaaradaa dadkii maxaabiistaa buu bishaaradaa siiyey waxaad arkaysaa sanaaxadda diinta iyo inuu ilaahay u soo dejiyey diintan badbaadinta addoomaha oo kii lala galay jihaadka baa laleeyahay markii maxbuusuu noqday isagoo aan teelo dhiganin oo waxba la hadhin markuu maxbuus noqday ama hubkii la duldhigay ayaa laleeyahay haddii aad shahaadato dad iyo dunya waxaad dishay lagu weydiin maayo waxaanaad la mid tahay kii ku eryanayay ayaa isku xuquuqtihi marka ma aha xarbigani xarbul ifsaad maaha dagaal wax lagu kharaabinaya maaha xarbulintiqaam maaha xarbu tahriib maaha laakiin xarbigani waxa weeyaan aad bay ula yaabi jireen gaaladu marka intoo lasoo hor fadhiisto wufuudda loo diro ee laydhaa dalkiinna uma soconno duunyadiinnana uma soconno laakiin waxaan u soconnaa inaad diin yeelataan oo aynu isku mid noqonno oo wixii laydinkulewaxaana lagu leey laydinku yeesho waxaana laga doonayana idinka laydinka doono inaynu simanno diyaar mawtihin tacaalow ilaa kalimatin sawaain baynana wa kelmadda inoo dhaxaysun baanu doonaynaa way jireen war hore dagaaladii hore saamay ahaan jireen dalka iska shubo oo dunyada iska shuba halkaa istaagtaagadaana la odhan jireen dee taa hadday tahay dee waaba sahal xukunkiina haysanaysaan qalcadiinna joogaysaan lagu bashaaran jire waa diin ilaahay uu soo dejiya raxmada addoomaha iyo inay horu mariso oo halaaga ay ka badbaadiso allah subxana wa tacaala